bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasuuli illahi wala alihi wasaxbi waala ama bacd alkitaab araabic fi lqiyaas wuxuu ku saabsan yahay kitaabkani oo dalaa'ilkii labadii hore saddex hore lagaga soo hadlay kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii ayuu afar ku yahay marka alkitaabu araabic kitaabka afraad halkaasi ka socotaa fi lqiyaasi qiyaaska usuuligaha ah weye waxuu ka hadlayo ama qiyaasu tamhiilka waxay dhihi jireen qiyaaska usuuliga ah dabcan musamaha lafdiga qiyaas dawaa'if iyo funuun kala duwan baa adeegsata laakiin waxaa tadaakhul ka dhexeeya qolyaha usuuliyiinta ah iyo qolyihii mantiqiyiinta ahaa bixukmi tadaakhulka labada fanni badan ee ka dhexeeya yaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu kii mantiqa inala yar dardaro walidaalika baabulqiyaas iyo mantiqa gaar ahaan cilmu cilmulmantiq fi lqiyaasi iyo qawaadixdii qiyaaska bayna alusuuliyiina waalmanaatiqa tashaabuh badan baa ka dhexeeya ama tarkiibka ama natiijada ama tasmiyaadka mararka qaarkood dabcan furuuqna way jirtaa u dhexaysa marka intaan baabulqiyaas ku jirno gaar ahaan baabka labaad ee arkaantiisa calaa wajhi alkhusuus cillada iyo waxa la xidhiidha waxyaaba badan oo mantiqi ah baynu ku warwareegaysan doonaa waana halka ay sucuubada laga yaabo talabada qaarkood inay kaga timaado idraagga iyo fahamka musanifiintu wax kastoo isku dayaan inay fannigan bal ka tahdiibiyaan isticmaalaadka iyo cibaaraadka mantiqa mahma ay meelo badan wax badan ku guulaystaan qiyaas baabulcilla marka la yimaado waa dakhala batna alfalsafati falam yastadic an yakhruja min hadi wey si ay uga baxaan garan maayo walidaalika maxamed amiin shanqiiti raximahullah markuu mudakerada qorayay dabcan jaamica alislaamiya uu macallin ka ahaa mudaris maaddata usuulilfiqi buu ahaa mudakirada markuu qorayay duruustii uu soo maray mudakeradan waa duruustii uu jeedin jiray diyaarin jiray jaamacadda muqararkeedii waay markii baabulqiyaas uu soo gaadhay buu adaab albaxthi walmunaadara qoray si talabada uu ugu fududeeyo tadaakhulkan labada fanni iyo mustalaxaadka mushtaraga ah oo asalku manaatiqadu lahaayeen usuuliyiintuna ay soo qaateen laakiin idaafaad iyo tacdiilaad iyo kudar iyo kagoyn iyo wax ka bedel ay ku sameeyeen marka min hunaa halka markaan ka bilowno min bidaayati tacriif ilaa qiyaasu ka dhammaado waxaad isu diyaarisaa fursada inaad muraajacayso asaasiyaadkii iyo isticmaalaadka mantiqa iyo gaar ahaan qiyaaska iyo qawaadixda oo tadaakhulkeennu badan doono halkan u horraysaan foodda ka gelinaynana aan ka bilaabi doono foodda hore aan ka bilaabi doonaa oon qiyaasyadii daf isdhihi doonaa marka macdiratan haddee mustalaxaadka iyo mararka qaarkood ragga kaal hariib ku noqdaan ama ay noqdaan wax looga jeedo waxay soomaalidu dhihi jireen waxay garan waayaan quran dhurwaa bay dhahaan waxaan quran rua uu akhrihaya marka dee mararka qaarkood kugu noqdaan erayada iyo mustalaxaadka quran rua oo kaleeto markaan waxaan ka hadlayaa kaas manaatiqada markaan ka hadlayna ama isticmaalaadkooda aan keeno waxay kaaga baahan muraajaca iyo walidaalika culumtan usuululfiqigu hadduu qofku doonaya si fiican inuu mutaqadimiinta iyo raggan waxay qoreen u barto inuu asaasiyaadka wax ka barto wey sida hadduu jadalka cilmulkalaamka iyo masaa'ilka sifaatka iyo tawaa'ifta iyo masaa'ilul iimaan khilaafka ummadda dhex maray ama ha noqdo camalka ha noqdo ama sifaatka iyo asmaada ha noqdaan ama masaa'ilulqadar ha noqdaan jadalka ummadda muslimiinta dhexdooda tawaa'iftii ka dhacay wuxuu ku diiwaan gashan yahay akhdigi iyo raddigu wax badan oo waxaa galay ah qaacidii mantiqa iyo qawaacid alcaqliyaa gashay marka iyagana haddaad rabto inaad akhrido xataa kutubtu ibni taymiya haddaad rabto inaad akhrido waa inaad asaasiyaadkii bidaayada faham fiican u leedahay annubuwaad baad akhriyey alsafadiya ad ama minhaaju sunna ad ama dar'igaad akhriyey ama tisciiniyadaad akhriyey jadal mantiqaad ugu tegey gow laysku marka waxaa laga yaba intaad akhrido ad bilowdoo dhamaysa haddaadan wixii ka fahmaynin fanigii inaad akhirka baabka tiraa horta maxaad fahamtay maxaa laga hadlay markaas hoo dhamayso inaad is horta maxaa laga hadlay aad garan weydaa dhici karta intaa waa iga muqadimo cabsiin ma aha laakiin markii geel nabaru sugeyn buu qoor go-aa bay dhahdaa soomaalidu inayna kadiis idinku noqonin mustalaxaadka iman doona haddii a la yidhahdo musanifku wuxuu ka bilaabay tacriifka kadibna baabulqiyaas laba baab keliya uu ka dhigay baabka horoo ka muqadimo ahoo xujiyatu lqiyaasi wujuubu alcamali bihi iyo baabka labaad oo qiyaaska intii soo hadhay ah laakiin isagu uu ku soo uruuriyey arkaanulqiyaas arkaanulqiyaaska laba fasal buu ka dhigay fasal laba rukni oo asal iyo farac uu isugu geeyo waa u dambeeyaa baabulqiyaas wax iska yar wey fasalka cumdada hadda wuxuu isagu qoray ah waa fasalka awalka ah oo cillada iyo waxa la xiriira cilladii duruqdeedii iyo qawaadixdeedii maana de meesha laysu fadhiya waay laga yaaba cashirkeennu caawa inaan badin karno lakiin wixii ka dambeeya markaan baabkan koowaad ka dhammaano baabka labaad sanamshii mashi sulxafa baan gurguuran doonaa in yar in yar intaa dhexdeeda intabihu saan marar badan soo nidhi waxay ahayd kuuradii iyo kuuradii iyo faleembadii way dhex socdaan waxaan meeshan qoraya waa mutakalimiin weliba gaar ahaan raggeena wax inoo qoraya waa ashaacira raggaysayaan waa muctasila cilmulkalaam iyo caqaa'id baa la ysku soo laayey qawaaciddana laysku darbiyey iyadoo sidii loo dagaalsan yahoon la heshiinba usuul fiqi la soo galay dagaalkii caqiidadahaa halkan dhexeedu ka socdaa marar badanna waan soo marnay marka innaga de meeshan waxaa caalsaaraha wato kitaabka qoray nimankii ashaacirada ahaa masaa'ilkoodii iyagu ay qabeen kuwo ka mid ah iyar in yar kuurada inay kugu dhiibaan oo iyar in yar kugu sii duraan si marka dambe meesha dambe markaad gaadha adoo yar dhareegsano wallaahi nimanku niman fiican hooyale adaa gaar ahaan de markay intay muctasilo keenaan ood aada uga xanaaqdo ay si fiican u darbiyaan waa yar jeclaan taa lafteedu waxoogay de waa tasta'nis bihim taa lafteeda waa baabul qiyaasku markuu saana u adag yahay inaad fahantana iyagii aad u baahato siladaada way sii dhowaan iyaguna markay taqriiriyaan ay wax badan kuu tawdiixiyaan makaani iyo cadam ay fii nafsiga ku sii yeelanayaan qofkuna makaana cadamo hadduu sii yeesho hadalkiisa baa kugu tasarubi kara oo kuu duxi kara marka intaana dee jadalkii cilmulkalaamka ay caqadigaa geli mayna haddaan dheeraano ooy halkan kuuradii oo xabad xabad laysu dhiibay weeye wax badan oo soo marray baa jira ku qiyaas qaada intaa waa iga muqadima tacriifku ka bilaabo wahuwa qiyaas ihbaatu mi ihbaatu mithli xukmin macluumin xukum la yaqaano oo xukmul asliga ah oo kale mid lamid ah isagii laftiisii maaha mid lamida ah in la sugo weeye fii macluumin aakhar mid kale oo la yaqaano faraci ah lishtiraakima waxay wadaagaan fii cilati alxukmi bay wadaagaan xukumkaa horee la sugaye xukumkaa horee sugan bay cilladiisa wadaagaan cinda almuhbiti ninka sugaya agtiisa isaga saasay ula muuqataa halkan wuxuu ku yidhi ihbaatu اlxukmi qad yakunu qaطcan yaqiinan qad yakunu dannan labadaas soomaadaan aqin qad yakunu ictiqaadan iska dhade ictiqaadku waa wax daniga iyo qaطciga udhexeeya cindahum daniguna waa waxaa hayr aadan jasminin waay ictiqaadkana jasmi baa yaalla laakinahu martabadii yaqiinkana ma gaadhin iyo qaciga ay dhihi jireen ma gaadhin markaan usuulka soconnay inta horoo dhan marka laguu sharxayo waxaan lagu dhihi qaci iyo dhanni wey meelaha qaarkood markaad joogtana ictiqaadkana ku dar baa lagu dhihi saas darteed ihbaatku waxaa looga jeedaa bay yidhaaheen qacina ma aha dannina ma aha ictiqaadna ma ahe qadarka mushtaraga isbaatka ahun wey bimacnaa qad yakuunu isbaatka qaطcan waqad yakuunu ictiqaadan ay jazman waqad yakuunu dannan may waxaanaad isbaatinayso xataa cindaka saddexdaba way soo gelayaan tacriifka isbaatkaa saddexdaba way soo gelayaan waxaa la sugayo xukm macluum oo xukmu اlasli aan haynaa oo daliil iyo xujo leh hada xukm اlmacluum bidaliilihi hada xukm اlasli waxa aan sugayna caynuhu ma aha ee miluhu waay xukumkii cayntiisu asalku ka tacalluqday caynta iyo mucayankuna ma tacadudo laakiin mithli baa jira isagoo kale masaladaa waxay si iyadoo si kale u qoran baabulcilal bay kugu iman doontaa masalada tacadud ulcila limacluuli lixukmin waaxid waa kay isu khilaafaan caqliyiintu macluulku akthar min cila ma yeelan karaa mase ma yeelan kara mar horna aan soo ishaaraan filaya maalan qatligii qofka qad yakunu qisaasan waqad qad yakuunu liriddatin wa qad zinan bacda ixsaanin kuluhaa qatlun waay cilal sharciya tatacadad bay dhaheen lakin cilal caqliya laa tatacadad cindahu lima xukunka qisaaska ka dhashay iyo xukunka riddada ka dhashay musamaha qatliga ha wadaagaan laakiin waa mutamaathil ee mutaxid maaha isku cayn meh mucayan ma wadeehe mutaxidee mutamaathil waay walidaalika cilada qisaastu markay baxdo xukunkeedii bay la tagtay kan kalee yaalla nafsuhu maaha caynuhu maahane waa milahu kadib caqliyinta waxay imanaysa axkaamu tamaahila fii maxallin waaxidin tawaarud ma samayn kartaa mise ma samayn karto waxay ku leeyihin maya maxalka waaxidka xukun waaxid u qaadan karaa laakiin tacadud اlxukm fi lmaxali اlwaaxidi bay diidan yihiin usuuliyiintana khilaaf yar baa ka jira laakiin khilaaf muctabaroo badan kama jiro walidaalika usuuliyiintu waxay ku leeyihiin mithla xukmin macluumin xukumkan la sugaya waa ihbaatu xukmin xukunkaasoo mithla xukmin macluumina xukm la yaqiinay buu la mid yahay fi اtaxriimi fi اliijaabi fi اlistixbaabi fi اlkaraahati fi libaaxati iyagana axkaamteed axkaamu lkhamsa wey waan soo marnay halkaa waxaad haysaa asalkii oo xukumkii iyo xukumkiisii oo macluuma fii macluumin aakhar macluum kaloon xukunkiisa hadda ka hor la garanaynin oo faraciya baa loo sugayaa xukumkan mila xukmi lmacluumka halka waxaad haysaa saddex arrimood asal waad haysaa faracna waad haysaa kan loo sugay farac oo xukmu xukumkiiana waad haysaa waxaa kuu soo haray arkaantii arbacada haddaad ka dhigtay cinda tafsiili liishtiraakihimaa fii cilati alxukmi wadagan xukumkan waxaa loo jeedaa la tacriifiyey hal xukun unbuu soo sheegay musama alxukmi hal shay unbuu soo sheegay xukmu lmacluum xukmu lasriga waay ka ciladan iska leh waa kaas marka ciladiisii bay labadan xukum wadaagaan liishtiraakihimaa xukunkan macluumka iyo kan kale la ihbaatinaya waxay wadaagaan fii cilati alxukmi xukumka hore cilladiisay wadaagaan cinda almuhbiti cinda almuhbiti wuxuu uga jeedaa labama labada way soo gelayaan qadiyadood cinda almuhbiti waxaa soo gelaya qiyaaskii saxiixa iyo faasidka ahaa laa fii nafsi alamri xaqiiqada maaha wuu noqon karaa cinda almuhbiti isaga baa isla saxan yahay uma bacda dalika marka la eego wixii maa cindahu saxiixna wuu noqon karaa istawfa shuruud faasidna waa noqon karaa lam yastawfi shuruud aw ikhtalat fii bacdu shuruud wuu noqon karaa saas darteed cinda almuhbiti wuxuu u yidhi fii nafsi alamrina ma dhihin wuxuu qeydkaa cinda almuhbiti cidda iyada qiyaaskan sugaysa xukunka sugaysa u yidhi say iyada la tahay si ay usoo galaan saxiix iyo faasidkiiba haddana cibaarada muhbit buu doortay oo cinda almujtahid ma dhihin lianna ijraau lqiyaasi laysa khaasan bilmujtahidi ama haddaan mujtahid iska dhiraano yansarif ila almujtahid almutlaq laakiin waxaa jira mujtahidu lfatwa fi lmadhab oo madhabkan suwarkiisii mansuusada ahaa suwarkiisa kale uga qiyaasanaya isaga laftiisa camaliyaddu uu samaynaya camaliyatu qiyaas weeye ti ilaaq ahayd ma ahee fii madhab iyo fii usuul madhab iyo fi fatwa imaam iyo fi usuul imaam buu ku samaynayaa ha sameeyee laakiin ariiqada uu marayo camaliyadda uu samaynayo waa camaliyatu qiyaasiya qiyaas buu samaynaya masaa'il badan wa maca daalika isagii mujtahid maahoo laguma itlaaqayo marka lafdigeebaa mujtahidkii iyo midkanba ay soo wada gelayaan lafdiga muhbit waay cinda almuhbit kii mujtahidka mutlaqa ahaa iyo kii mufti mujtahid mujtahid fatwaaga ahaaba inay soo galaan buu ugu talagalay haddii la ilaaqana dee mujtahid fatwaaga iyo ka u yaqiinay soo geli maaya intaasi waa inta musanifkeenu inoogu tacriifiya tacriifkana waa tacriifkii raazi atbaacdiisi iyo wa minhum baa ka mid a intaasi markaad keligaa dee nin keligii garrama iyo nin dhul ganay gafaan baa la yidhi isagaa say ahayd wey ictiraad baa yimid marka ictiraadku waxaa weeye tacriifka shardigiisu cindahum أن yakuuna jaamican maanican tacriifkan jaamic maaha lagu yidhi لأن bacdu suwar alqiyaas baa ka baxaysa bacdu suwar alqiyaas baan soo gelaynin qiyaaskana musamihiisana soo wadagelaya jaamic ma aha la yidhi waxaa jira afraad musamaha qiyaaska soo gasha tacriifkaagana aan soo gelaynin haa waa naqdi marka sidiisaba hadduu jaamici noqon waaye ama maanic noqon waaye alaa fii curfi lmanaatiqa waa naqdi ama suu cilladii oo la helay baa suwarkii qaar baxeen ama ciladiioo la waayey baa suwarkii axkaamtii qaar la hayaa adiga suurkan aad samaysay jaamic ma aha maanicnimo laguma haysto maanic maaha laguma haysto jaamic maaha wey oo bacdu anwaaci alqiyaas baa ka baxaysa tacriifkaagoon ku jirin liannaka waxaad tiri ihbaatu mili xukmin macluumin aw ihbaatu naqiidi xukmi cagsi xukmin macluumin qiyaasulcagsigii awe qiyaasulcagsigu waa laba shay oo xukun mukhtalifa la siiyo liikhtilaafihimaa fi lcilla waana min anwaaci alqiyaas bay dhaheen tacriifkaagana ma soo gelaya mithla alxukmi baa soo gelaye naqiidu alxukmi awel nabiga alay slam soo looma imanin soomano ma dhihin wa fii budci axadikum sadaqa qofka yagan baa shahwadiisu u gudanaya wayakuunu lahu ajrun ayib shahwaa la gutay ajirna waa laga helay xadiidka jawaabtu maxay ahayd xaraan hadduu ku sameeya ka waran dembi ma gaari lahaa cilladu waa xaraan buu ku sameeyey dembi buu helay hadduu xalaal ku sameeyey oo cilladii oo cagsal xaraamkii ahaa kaa wisri buu ahaaye kan ajir weeye oo cagsal xukmi ah qiyaas bay yihahdeen qiyaasulcagsigu waa min anwaaci alqiyaas xukumka la ihbaatiyeyna mithla alxukmi maaha ee waa cagsa alxukmi ama naqiid alxukmi waay idan suuradani waa min suwari alqiyaas walaysa daakhilatan fi tacriifika idan tacriifka waa hayru jaamicin waay intaasaa rabaa in la yidhaahdo intaynan akhriyin waxaa la is isaguna wuu ka dooday wuxuu yidhi masalada qiyaasul cagsigu ma aha qiyaaskaan ka hadlaynay waa mas'alo asalkeedu yahay talaasumkii qiyaaska mantiqiga ah wey isku dar labadiisa qaybood ee qiyaaskii mantiqiga ee iqtiraani iyo istihnaa'iga ana annagu qiyaas uma naqaano laakiin waxaa dhacda markii talaasumka muqadimaadka iyo nataa'ijka qiyaaska mantiqiga ee gaar ahaan istinaa'iga ah la samaynayo si talaasumkaasuu ka dhashaa talaasumka iyo mulaasamada si loo caddeeyo suurata qiyaasi tamhiilka usuuligaa wasatan usoo dhex gasha iyada maha asalkii laakiin bayaanulmulaasamay u gashaa markay bayaanulmulaasama u gasho haddaaman ka dhigna qiyaaska yagii inaad uga jeedaanna mithla alxukmi bay tustaa oo suuradaana kama baxsana waxa jumlada guudna waa qiyaaskii mantiqiga ahaa waxa nuxurkiisa cidaascagsigaa sheegteen annaguna qiyaas uma naqaano haddii aad tirahdeen musamal qiyaas buu wataana waa mushtarak lafdi maaha mushtarak lafdina annagu maanaan ka hadlaynay qiyaas usuuli baan ka hadlaynay qiyaas mantiqiga ikhtiraani istitnaaya seedna u keenteen dood nuxurkeedu intaa yahay baa taalla marka intaa mabda ah cibaaradiiyo siyaqa laysu adeegsanayo baa isagoon hadalkii takmilaynin baa jumal mudraja ahoo istitraad libayaani macnaa ah iyo suwar baa hadalkii soo kala dhexgelaya marka tashatu dihni iyo fil macnaa baa dhacaya siday halka u qoran tahay marar horna waan soo marray taasoo kale laba erayoo isku xidhan in waxbadaan oo sharax iyo dood iyo jadalah intuu keenay kadib uu cadaf keenay oo qabla safxatayn ku cadfan soo maraan u malaynayaa tii oo kaleeta ti ku dhoweyna fogeynuun maahane jadal dhib badan baa soo kala dhexgalay hadalka isku xidhna marka uu leeyahay qulnaada talaazumun intaas iyo waxaa isla socda wاtalaazumu wاliqtiraaniyu laa nusamiihimaa qiyaasan inta kale waa mudraj istitraad u timid waan caddayn doonaa wejigay ku timid insha allahu tacaala haddii laakiin aad moodo talaazum walqiyaasu inay isla socdaan watalaazumuna gadaal ka timid oy sidaa u kala horreya isugu xidhan yihiin tanaafuru lmacnaa baa dhacaya waxaa la yihi qiila waxaa la yihi ictiraad ka dhegeysa marka alxukmaani qiyaaska labada xukun hayru mutamaahilayni kuwaan isku mid ahayn weeyo bal mutacaakisaani waaye ama mutanaaqidaani waay fii qawlinaa markaan dhahno mas'ale fiqhiyoo laysku haysta markaan ku dabaqno low lam yushtarat isawmu hadduusan shawrka la shardiin fii sixati alictikaafi ictikaafka inuu asaxa shuruudiisa sawm haddaynaan ku darin lamaa wajaba kuma waajibeen binadri kuma waajibeen laakinahu nadarka wuu ku waajibaa saa darteed buu inuu shardi yahay bay ku tustay mar haddaad qiyaaskii saa u socdee laakinna maqasho fa qiyaas mantiqi oo istinaaya wey qiyaas maniqia oo istinaaya ka cudur daaranayay baasho hadday meelaha inala gasho dabcan iyagu waxay yidhaahdeen mas'alada aslahaan la ysku hayo hal isawmu shartun fi sixati alictikaafi qiila nacam muطlaqan qiyaasan cala asalaati wa qiila la qiyaasan cala asalaati laakiin midna waa qiyaaskii caadigaha midna waa qiyaaskii cagsigaha midna waa qiyaaskii cagsigaha qurqurada shaaficiyadiiya waxay qabaan shardi maaha markaase waxay yidhaahdeen salaada baan uga qiyaasanaynaa asalku waa salaada xukunkeedii sharطun lisixati اlictikaaf maaha faraca la ilxaaqin rabana waa sawmkuna inuu sharطun laysa sharطan lisixati اlictikaafi asalku waa salaada xukunkeeda oo mutafaq calayhi ah inayna salaadu shardi u ahayn fi sixati اlictikaafi khilaafkana mukhtalaf fiihigana waa sawmka waxaan rabnaa inaan soomkii ilxaaqino salaada kadib waxaynu dhahaynaa inagu markaan saan idhaahno salaada shardi uma ah lisixati اlictikaafi muطlaqan falaa takunu sharطan fi اnadri soomkii ictikaafi muطlaq ahaa salaad shardi maaha soomka ictikaafkii nadarka ahaana salaad shardi u noqon mayso hadduu nadar yahay iyo hadduusan nadar ahayn midna salaadu shardi uma aha wey fakadalika asawmu muطlaqan shardi uma aha qiyaasan cala asalaati falaa yakunu sharطa fi اlictikaafi binnadri qiyaasan cala salaat haddana inta waa qiyaaskii abiiciga ah ee taqiineen salaadu nadar iyo si kala midna shardi maaha kadalika sawmuna salaadii buu lamid yahayoo mutlaqanna maaha nadarna maaha haa soon shardi noqon maayo saas waa saan idhi qolaa cagsiday waxay dhaheen maya soomku haddii lag haddii la nadra ictikaaf soomku shardi wey kadaalika kadalika sowmka ictikaafkii mutlaqa ahaana soomku shardi buu u noqonayaa keebaa asal noqon lahaa soomka asalka ama xukumka asalkaa noqon lahaa mutlaqa mise faraca nadarkaa noqon lahaa faraca nadarka nadarku farac inuu noqdo ahaa way cagsiyeen marka ha waxay tafriiqinayaan soomkii iyo salaadii calaa qiyaasi alcagsi salaadu sax muطlaqan uma aha liannahu nadarkeedii baan waajib ahay nadarka marka nadarka la ictikaafo nadarka marka la ictikaafo salaada ictikaafka marka la nadaro salaad shardi maaha waan ku waafaqsanna saas darteed nadarkii muطlaq ahaana shardi maaha bikhilaafi sawmi oo haddii la nadro ictikaafkii shawm baa shardi noqon fayakuunu sharطan fi lmuطlaqi ciladu maxay noqotay tan nadarka waa waajibaa tanna nadarka ma waajibo iftaraqa xukumka farac ee ka dhashayna way iskhilaafeen oo soomkii wuu waajibi tanna waajibi maayo laakiin siyaaqada marka la siyaaqaynaya waa in dariiqadii manaatiqada la maraa ayib idan asla aslanba qiyaaska mantiqiga ah waa murakab gaar ahaan qiyaaska istihnaa'iga waa murakab waa inuu murakab noqdaa qiyaaska iqtiraaniga ah murakab iyo basiid yeesh calaa khilaafin inuu basiid leeyahay marka maxay yidhaahdeen qiyaaska mantiqiga markay tacriifinayeen qiyaas cagsigu ihbaatu naqiidi lixukmi shayi fii gayrihi liiftiraaqihima fi lcilati waay waxaan xukunka siinayna waa laba shay ciladiina waa muftariqiin hunaa ma lcilatu cilada soo salaadu ay muطlaqan shardi u noqon weyday ciladu liannahaa laysat sharطan fi nadri waay soomku ciladu muطlaqan shardi u noqdayna liannahu sharطun fi nadri waay maadaama nadarkii bay haddaba ciladu ka bilaabatay salaada shardi maaha nadarkana shardi buu noqday faraciina waxaa laga dhigay muطlaqi walidaalika kanna wuu israacay kanna wuu israacay laba farac oo laba xukun kala duwan le liannahu labada cilla asalkaa kala duwan waa mutacaakisayn fi lxukm mukhtalif siiqadaas xanaafiyada u dhigay shaaficiyadu sida kale u dhigayaanoo dooda jawaabtay ku iman doontaa iyo waxay dhaheen saa u dhigteen ninkaa wax idinka khaldan tarkiibke tarkiibka saxda markaad tarkiibisaan annaga madhabka yagii waxba dhibaata ma laha marka maxaan leenahay qiyaas alcagsigu ihbaatu naqiidi xukmi الshayi fii gayrihi likhtilaafihima fi اlcilati ama liftiraaqihima fi اlcilati intaa markaad ogtogto ayib waxaad leedahay qiyaaskii mantiqigahaa muxuu ahaa qiyaaska mantiqigaha waxay yidhaahdaan sidii akhdari u dhihi jiray ina alqiyaasa min qadaaya suwira mustalziman biاdaati qawla aakhara qadaaya sawirat ama rukibat qadiyatayn baa laysu keenayaa laba jumlo xamli markuu yahay laba jumlo oo khabariya laysu keenaya alcaalamu xaadiثun waa jumla khabariya wa kulu xaadi mutahayirun wa kulu mutaghayirin waa jumlo labaad oo khabariya natiijadu jumlo saddexaad oo khabari ay noqon marka jumlada saddexaad ee khabariga maxay ku timaadaa jumlada hore awalkeeda iyo ta labaad aakhirka ta awalkeeda ama mubtadaheeda iska dheh si ay kugu fududaato iyo ta khabarkeeda baa la istarkiibinayaa alcaalamu xaadiثun baad ihdaa wa xamliya mawduuc iyo maxmuul bay ka timaadaa qiyaaska iqtiraanigaasaa la yidhahdaa iqtiraanigu ma qadaaya alxamliyu khaas ku yahay mise kuma aha haaliban waa la isku raacsan yahin qadaaya alxamliyaya qaarkoodna waxay ku khasiseen qadaaya alxamliya jamhuurtuna way diideen waxay dhaheen shardi waa noqdaa shardiga mutasil iyo mufasilku dooni ha noqdo haddaad manaatiqadu qadaaya shardiya iyo shardiya maqashana adawaatu shardigoodu waa kulamaa iyo low kulamaa iyo low adawaatu shardigooda istinaa haddaad maqashana waa laakin haddii aad aragto labadii qadiya xamliga shardiga qadiya labadii qadiya ee shardiga caadiga ahayd baa qadiya kaloo laakiin wadata laga daba keeni tarkiibkaasaa istithnaa'i dhali ina alqiyaasa min qadaaya suwira mustalziman bidaati qowlan aakhara uma alqiyaasu cindahum qismaani fa minhu maa yudcaa biliqtiraani maxay ku kala duwan yihiin iqtiraaniga iyo istithnaa'igu iqtiraanigu natiijadu filmacnaa bay ugu jirtaa muqadimaadka laakiin suurada murakabada uguma jirto bilquwati bay kugu tusaysaa marka caalam mutahayirun wa kullu mutaghayirin xaadithun almutaghayiru xaadithun oo saa u wada socota kuma jirin laakiin iyadiin baad kasoo dhex gurtay kasoo halahalaysayo markaas halkaas ugu keentay laakiin tan shardiga ah nafsahaabay sida tarkiibka natiijadu noqonayo bay jumalka hore ugu jirtaa de halkan maanta kuma akhriyi karnee ya ha lay muraajaceeyo markii qadaayaadka la gaadho qadiyada xamliya iyo shartiya markay noqoto waxay yeelataa ashkaal iyo duruub bay yeelataa waxay u qaybsantaa duruubteedu muntija iyo hayru muntija ay noqotaa wixii suurka ku saabsan darbi baa loo isticmaalaa wixii hay-ada ku saabsanna shakli baa loo isticmaalaa ashkaashi iyo duruubta marka laysku dhuftee laysu geeyana cadad mucayanaa soo baxa cadadka mucayankaa muntij iyo caqiin buu u qaybsamaa dee falsafadii dheereeda halka ahayd ma geli karnee oo shardiyadii mutasiliya munfasila lahayd oo iqtiraanigu wuxuu khaas ku yahay shardiyada lidalika istinaa'igan leh lidalika istinaa'ina waa la yidhahdaa sharطina waa la yidhahdaa qadaaya alxamliya ma gala isagu adawaat ulistinaana ama adawaat ulistidraag haddaad tiradan iyagu laakin waay tan seen u siyaaqaynaa marka ninkani waan siyaaqaynaynaa calaa ariiqati alistithnaa qiyaas alistithnaa'i waxaan leenahay low lam yakun isawmu sharطa lisixati اlictikaafi muطlaqا lam yasir sharطa lahu biاnnadri laakinahu qiyaasan cala salaati bay noqon lahayd laakinahu sharط fi الnadri fayakunu sharطa fiihi muطlaqan laakin baa soo gelaysa marka qiyaaskii markii la doodayay siyaaqadiisu saasay ahayd cibaarada halkan waa ikhtisaar baa ku jira wuxuu alxukmaani qiila waxaa la yidhi alxukmaani labada xukun hayru mutamaathilayn isku mid ma aha bal mutacaakisayn iyo mutanaaqidayn weeye fii qowlina markaan dhahno waana qiyaas waxaan soo socda low lam yushtarat isawmu haddaan la shardiyin fii sixati alictikaafi ictikaafka asixitaankiisa mutlaqan lamaa wajaba ma waajibeen bishardi kuma nadri kuma waajibeen ka salaati sida salaaduba nadri aynagu waajibin laakinahu yajibu binadri takmiladii baa ka maqan ikhtisaariyi markii la nadra soomka uu waajibaa fa yajibu fiihi mulaqan muطlaqan waa waajibayaa idan halkaas markaad tiraahda laakinahu yushtaratu fiihi waxaa ka laasimaya oo ka dhalanaya inuu muطlaqan waajibayo wey idan masaladu saarat masalata talaasum masalada talaasum natiijada iyo muqadimadana waa qaacidada qiyaaska mantiqiga mustalziman bidaati qowlan aakharaadii wey qulnaa waxaan idhi jawaabtayda dhegeysa marka talaasumun waxaad keenteen qiyaaskaad keenteen waa talaasum qiyaas istinaaiya waay wtalaazumu qiyaaska istinaa'iga iyo waliqtiraaniyo meesha dambe a labadaba labadaba qiyaas mantiqi isku ana laa nusamiihimaa qiyaasan annaga kuma magacawno tasmiyaduna waa mushtarak lafdi falidalika laa yuctaradu calayna ictiraadkiinan waarid kuma aha waxaan ka hadlaynay intaas jawaabta intaa waadix soo ma manaa siyaaqa de ictiraadkaad keenteen iyo siyaaqada qiyaaskiinan waa dariiqadii qiyaas istithnaa'iya wey liannahu talaasum buu ictimaadayaa inay nid kan kan ka laasimayo qiyaaska yaguna wuxuu ahaa ishtiraak fii cilatin fayashtarikaani fii xukmin bay ahayd idinkana masaladiinna cumdadiinnu waa talaasum tarkiibkaa waxaa ka laasimaya kan wey tarkiibkan hore waxaa ka laasimayana oo weliba laakiin watana waa qiyaas istithnaa'iah labada qiyaas ee mantiqiga istinaa iyo iqtiraanigana cumdadoodu mustalziman bidaati qowlan aakhara wa markuu soo ikhtisaariyey isaguna wuxuu yidhi talaazumun weeye waxaad keenteen ictiraadkiinu maa samaytumuuhu qiyaasa alcagsi inamaa huwa talaazumun talaazumkana waa qiyaas istihnaaya mantiqa labadiisii qiyaas isku daro wattalaazumu iyo waliqtiraaniyu laa nusamiihimaa qiyaasan annaga kuma magacawno dad hadday ku magacaabeenna ishtiraak lafdi a ah wey ishtiraak lafdi ana layskuma ictiraado marka idan ictiraadukum baatilun waa intaas suurada waa dhexaan balaynaya ayib qiyaaskan waxaa loo keenay suwarka qaarkeedna waa talaazum bay mulaasamadu caddaynayaaye talaazumka maaha way kala dhalanayaan iyo sidee bay u kala dhalanayaan waa kala labo kan kanuu ka laazimayaa iyo sharaxa kayfiyadu uga laazimayo haddii qiyaaskii usuuliga ahaa la siyaaqeeyo say u kala laasimayaan loo siyaaqeeyo siyaaqo saxiixuu ku imanayaayo uu soo gelaya suuradayadii saa darteed waalqiyaasu qiyaaskuna libayaani almulaasamati masalada asalkeedu talaasum istinaaya waay siiqada qiyaaska qaarkood u dhigeenna libayaani almulaasamati inay islaazimayaan sharaxeed iyo caddaynteedii wey watamaathulu tamaathulka xukmaynkana xaasilun weeye cala ataqdiiri taqdiirka mulaasamada intaa jus-iyada qiyaaska loo siyaaqayo markaan keennana daakhil weeyo jaamic weeye way soo gelaysaa markii lagu rabtiyo laazimkii talaasumkii ka dambeeyeyna xaddii qiyaaska iyaga sax way ka baxaysaa laakiin annagu qiyaas uma naqaanadee maxay tahay macnaheedu haddaan nidhaahno haddaan nidhaahno shardi ma aha laa yalzamu laa takunu salaatu sharطan lisixati اlictikaafi biاnnadri qiyaasa calى anaha laysat sharطa fii sixatihi muطlaqan idan laba faree xukm mutamaathila wey jus-iyadaa markaad qaaddo ta kale markaad qaadana nadarku soomku yajibu fi lictikaa ictikaafi nadri fakadalika yajibu fi اlasli muطlaqanna waa laba xukunkoodii mutamaahil yah laakiin labadanoo mutamaathil ah iyo labadanoo mutamaathil aha markaad isu keento natiija ka laazimaysa waa talaasum iyo qadiya istinaa'iya qisa mantiqiya waayo annagu labada soomka oo israaco asal iyo farac u ahna waa sax ciladii mushtaraka way xukunkiina mushtarak waay mutamathil waay labada salaadoon midna shardi ahaynna ciladiina waa waaxida xukumkiina waa waaxid okay qiyaas cilo iyo xukumkiisii iswaafaqsan yihiin iyo qiyaas cilo iyo xukumkiisii waafaqsan yihiin markaad istarkiibiseed hal qiyaas iskaga dhigto laazimna aad ka dhalaaliso xaddii qiyaaska usuuliga tamhiilka waad ka baxdayoo laakinahu iyo istithnaa'i mantiqi aad gashay xaddan haddaad ku ekaato watamaathulu xaasilun cala taqdiiri soomkiina gaar isugu saaro asal iyo farac isaga dhig nadarkii iyo mutlaqi salaadiina gaar isugu saaro nadarkii iyo asalkii iyo nadarkii iyo eh, mutlaqi asal iyo farac isaga dhig haadaa mutamaathil weeye hada mutamaathil weye hada fii kilaahumaa shartun way hada fii kilaahumaa shartun waay laakiin labadii oo kala duwanaabaan istarkiibinoo laakinahu baan gelin talaazum iyo istihnaa'i iyo qiyaas mantiqaad gashaadeer kaasaan anaka qiyaas ma naqaana saa markaa u tarkiibisa dambe sax tacriifka yagama soo gelayo lakin laysa qiyaasan cindana walihaada baana tacriifkaba soo gelin qasdan baaba oga tagnayba waxaan rajeynaya suuradu inay calaa rakaakatiha inay suuradu soo yar dhawaatay baan rajeynaya wa fiihi baabaani laba baaboo xujiyadii arkaanta waay albaabu lawal fi bayaani anahu xujatun u yahay wey halkani ma muran badna allaahuma hal juz iyo qolyaha munkiriinta muxrija a ah maahane jusiyadaana waxaan u baahanaynaa mujalad dhan oo cilaamul muwaqiciin inaan akhrinaan u baahanaynaa oo jus mabxaad dheer oon u malaynaya hadduusan mujalad ka badnayn mujalad inuu dhan yahay buu leey salaada haddii la nadaray ictikaaf salaad ma waajibta wifaaqan mutlaqanna ma waajibto wifaaqan kadalika sowmkana nadarna waajibi maayo muطlaqanna waajibi maayo iyo waa qiyaas xukm mutamaathila waa markaan tajzi'aynana waa laba asal iyo laba farac marna waa nadar mid midna waa muطlaqan may xanafiyadu waxay leeyihiin salaadda waan idinku raacsannahay laakiin soomku cagsa salaad way fi nadri fayajibu an yakuuna cagsa salaati fi lmuطlaqi markaa suuradaadi fahdaad fahantay albaab اlأwl fi bayaani anahu xujatu muran badan tan ma si laha wa fiihi masaa'il afar mas'alo weeye almasalaة اlأulى masala hore fi daliili calayh daliilka kutusayay calayhi calaa xujiyatihi waay yajib اlcamal in lagu camal falo waa waajib bihi bilqiyaasi sharcan wa qaala alqafaal shaashi wuxuu yihi walbasri abulxusein albasri caqlan ay wa caqlanna caqliguna wuu kutusayaa daliilku ma daliil sharciya samciga keliya daliilka wujuub اlcamali bilqiyaasi mise daliil sharci iyo samci iyo caqliga wey labadaba taasaa lagu kala duwanya qoladan samciga way la qabaan qafaal iyo basri laakiin wa caqlan bay ku dareen walqaasaaniyu ama walqaashaaniyu iyo wanahrawaaniyu labadaana waxay yidhaahdeen ey yajibu alcamalu bilqiyaasi xaysu alcilatu mansuusatan markay tahay ama naskaa sariixu lafdi ha noqdo ama iimaa ha noqdo sida turuqulcil mansuusada aan ugu tegi doono mar hadday cilladu mansuusan noqoto yajibu alcamalu bihi kow suuradaas suuro labaad buu waajibayo awil farcu uu noqdo bilxukmi xukumka awlaa min alasli qiyaas alawlaa hadduu noqdona wayna noo iman doonaaye yajibu alcamalu bihi jus-iyada hore xaysu alcilatu mansuusatun waxaa la qaba daawuud الظaahiri khilaafا lima sayaxkiihi اlmusanif ka taxriimi darbi calaa taxriimi ta'fiif looga qiyaastay in la garaaco waalidkii waa xaaraan qiyaasan cala ata'fiif ma darbu awlaa bilmanci min ata'fiif kaasoo kaley naharawaan iyo kaashaan iyo dheheen wa daawuudu daawuud adhaahiri ankara wuxuu inkiray atacabuda bih caqlan qiyaaska ma inkirin inuu caqlan waalid iyo jaa'is iyo mumkin yahay lakiin wuxuu yihi sharcan ma aha liannahu lam yarid itacabudu bihi ibn xasm isagu wuxuu ka soo guurinayaa daawuud idaahiri wuxuu leeyahay daawuud wuxuu qabaa alcamal bilqiyaasi idaa kaanat alcilatu mansuusatan wa naxnu laa nuqiru bishayin minhu annagu waxaan ka ogolahay ma jiro oo imaamka iyaga daawuud idaahiri masaladan ku khilaafsanna inay ku khilaafsan yihiin buu caddaynaya eh, kitaabkiisa axkaamka wa axaalahu caqlan caqli ahaan waxaa mustaxiil ka dhigay ashiicatu waannadaamu waa mustaxiil bay dheheen ashiicatu garanna wuxuu u jeedaa itnaa cashariyada zaydiyada uma jeedo waayo jawaabta iyo doodooduu ku keeni doonaa erigan wanadaamu uu yidhi fiihi nadar halkan musanifku wuxuu u nisbeeyey nidaam inuu qabo qiyaasku mustaxiilun caqlan inuu yahay koodan qiyaaskay ka hadlayaan laakiin waxaad furtaan raggan isku nuskhada nahay boqol sagaashan iyo shan wax ka duwan buu ka soo guurinayaa nidaam mas'ala thaaniya qaala anadaamu walbasiru bacdu alfuqahaa ina atansiisa cala alcilati amrun bilqiyaasi ay muطlaqan kayf yakuunu cindahu mustaxiilan wayakuunu dalika cindahu amran bilqiyaasi saa darteed qoladii hore ee kaashaani iyo nahrawaani inay nidaam isku madhab yihiin baa mas'aladan dambe ka soo baxaysa hadday mansuusa tahay in amrun bilqiyaasi yahay laakiin ma dhici karto inuu yidhaahdo qiyaasku caqlan waa mustaxiil haddana ciladu mansuusa hadday tahay waa amrun bilqiyaasi mutlaqan uu yidhaahdo oo daliilul ijaabu ka dhigo isma qabanayso walidaalika dad badan waxay ka soo guriyaan nidaam inuu qabo sida kaashaani iyo nahrawaani ay qabaan oo ka mansuuska cilada ah baa lagu camalfalayaa intaas wastadalla asxaabuna asxaabta yadu waxay deliishadeen biwujuuhin wujuuhda ay deliishadeen istidlaalaadkooda waa afar daliil calaa xujiyati alqiyaas alawalu qowluhu tacaala weye factabiruu yaa uli labsaar wejhul istidlaalkiibuu soo hormariyey wuxuu ku yidhi qiyaasku annahu qiyaasku mujaawazatun gudbin weeye can ilasli xukumkii asalkii la gudbiyey ila alfarci loo gudbiyey horta qiyaasku waa mujaawazatu xukmi fii min maxalihi ilaa maxalin aakhara dheh horta intaintaa sooma ogolid laba wاlmujaawazatu lafteeduna ictibaarun waaye ictibaarkuna wixii waxaanuu ku yimid ictibaarka qaadashadu inaad wixii isaga aadan ku koobine minhu ilaa gayrihi uu gudbo wey ictibaarkuna mujaawaza weeye qiyaaskiina mujaawaza weeye wa huwa ma'muurun bihi waana lays amray mujaawasada ictibaarka fii qowlihi tacaalaa factabiruu fakaana amran bilqiyaasi factabiruu yaa uli labsaari amrun bilqiyaasi weeye lianna alictibaar qof baa wax ku dhacay ku cibro qaadaa lagu yidhi wixii isaga ku dhacay iyo asbaabtii keentay adigana gudbiyo isku dabaq waay qiyaaskuna xukumkan asalkii iyo wixii cilladii keentay gudbiyo farac isula gudbi waay haddii ma factabiru la is amrun bilqiyaasi waay qiila waxaa la yidhi almuraadu ujeeddada factabiruuda alibticaadu wey inaad ku waana qaadato wey faina alqiyaas asharciya qiyaaska sharciga laa yunaasibu uma munaasab aha sadr alaayati aayadda awalkeedi wa qadafa fii quluubihim arucba yukhribuuna buyuutahum biaydiihim wayti lmu'miniina faqiisu ya uli labsaari miya oo macnaa qiyaasku muxuu yahay sharcigaan naqaano faqiisu lbura cala durati miya adaa gaayatu fi wey sadrul aaya iticaad weeye haddaad waa qiyaas amar bilqiyaas dhahdaan waxay noqona axkaamtaan ku dabaqno oon masaa'ilkii qiyaaska aayaddii ku dabaqno waqadafa fii quluubihim arucba yukhribuuna buyuutahum beydiihim weydi lmu'miniina faqisuu budurata cala lburi riwaaya <laughs> ayib haddaaban saa ka dhigno aayadda awelkeedii waxaad misu munaasab bay noqon waxay dhaheen may almuraadu liticaad weye fain alqiyaas asharciya laa yunaasibu sadr alaayaati ninka waa la hayaa soo maaha qolnaa waxaa nidhi almuraadu alqadru almushtarak waay mujaawazadu waa qadar mushtaraga wixii iticaadana iticaad buu geli wixii ilxaaqu axkaamina ilxaaqu axkaam buu geli qadarka mushtaraga waxaa la isamray factabiruuda wixii dhaca wixii lamida u gudbiye waay ninka kayrkii loo xiray soo qoyso waay qadarka mujaawazada mushtaragaana yasduqu cala aliticaadi wayasduqu cala alqiyaasi halkaas ka fud ninka qiila waxaa la yidhi ictiraad labaad addaalu midka tusay cala alkuliyi laa yadullu cala aljusiyi ictibaarku meeshan la is amray waxaad tidhahdaa waxaad tidhi qadar mushtaraga weeye haddii qadar mushtaraga la is amray oo mujaawazaha factabiruu mujaawazo guud haddii la is amray amar biljus-iyi ma aha masaa'il jus oo qiyaaskuna waa juz min alkulli haada oo waxaad qirtay qadar mushtarago bayna alqiyaasi waaliticaadi awey shay kulli haddii lays amray macnaha alkulli ee mushtaraga jus in lays amray macnaheeda maaha aha wax intaa ka badan baad u baahan tahay ayadan daliilkumaa qulnaa waxaan idhi balaa waa runtii way tahay waa runtii waa saad sheegteenoo wixii kulligaa ku tusa qadarka mushtaraga juز'iyaadkiisii daliil uma noqon karo taa waa sax waan ku waafaqnay sallamna dalik walaakin haahunaa waxaa ah qariina ahaa taalla kalaamkaasaan sallimayna cinda tajarudi can اlqaraa'in waay lakin cinda wujuudi اlqariina lazima alcamalu bimuqtada alqariina maxay tahy walakin haahunaa jawaazu اlistithnaa'i baa daliil cumuumi ah qariinadu cumuumka juز'iyaadkii istiqraaqigaa ah in loo jeedo wey juziyaadka an yastakriqa factabir in loo jeedo baa daliila bidaliil wuruud اlاstithnaaء wاlاstinaa micyaar اlcumuum oo factabiruu ya uli absaari ilaa fi kada in la dhaho way asaxaysaa mar hadday ilaa asaxayso geli karta istinaa micyaar cumuum ahaa qadar mushtaraga ha ahaado laakiin qariinadaa tustay tan iyo juز'iyaadki in loo jeedo halkaasu ka fid qiila waxaa ictiraad kale addalaalatu dalaaladan factabiruu aad u daliishatay qadarka mushtaraga dhaniyatun wey ihbaatu alqiyaasi ka aslin min usuuli الshariica ictiqaadu kownihi xujatan wa daliilan fi sharcina masala caqadiyo cilmiya wey seebaad asal caqadi ah oo cilmi ah ugu sugaysaa bidaliilin dhanniyin wixii baa soo doonay soo maaritid wixii kalaamkaa soo dooray soo maaritid halkaa kiniinkaana sii laqooy ayaa kugu duxi doonta qulnaa waxaan idhi almaqsuudu maqsuudka qiyaasku alcamalu weeye camalkana waa dhani fayakfi dhanu waa ku filan halkaaso kale uu naga fakiyey baa dhihi mogtahay na fakiyey markaad tiraada waa yaa jeclaan hoosaa ka her jeclaandaad ya ictiqaadka waa musalim cinda agtiisa waxyaabaha ictiqaadka usuul diina inaan dhaniyo loo daliishan karin waa musalam isaga agtiisa athaani ka labaad daliilka labaad qisatu mucaadin wa abi muusa wey ajtahidu ra'yidii wey qisadii macruufka ahayd sixadee laisku hayay qiila waxaa la yidhi kaana daaka wuxuu aha sax qadiyadaasi waa daliil calaa xujiyati alqiyaasi laakiin kaana daaka wuxuu ahaa qabla nuzuuli alyowma akmaltu lakum diinakum bay ahayd amaa bacda iktimaali diini qiyaas meeluu soo galaba ma lahaadeen qulnaa waxaan idhi almuraadu iktimaalka waxaa looga jeedaa akmaltu lakum diinakum alusuulu baa looga jeedaa usuusha caqiidada licadami nasi baan loo haynin calaa jamiici lfuruuci furuu dhan nusuus cadaysa lama hayo athalitثu daliilka saddexaad ana abaa bakrin alijmaacu waaya dheh ijmaacu الصaxaabati calaa xujiyati اlqiyaasi ko ana abaa bakrin baa qaala fi lkalaalati yidhi aquulu fiihaa bira'yi baan dhihi se ila tahay aniga alkalaalatu maa cada alwaalidi walwalad wey wاra'yu huwa alqiyaasu ijmaaca wey wa cumaruna amara aba mara abaa muusa wuxuu amray fii cahdihi bilqiyaasti icraf ilashbaaha waqsil umuura bira'yi kabuu ku yiri wa qaala cumar wuxuu yidhi fi ljaddi awowgi aqdi fiihi bira'yi baan ku xukumaya oo qiyaaskiiah wa qaala cuhmaan wuxuu ku yihi cumar in itabacta ra'yaka haddaad raacdaa fasadiidun waay wa in tattabic ra'ya man qablaka fa nicma ara'yu saasuu ku yidhi wa qaala caliyun wuxuu yidhi ijtamaca ra'yi wa ra'yu cumara fii ummi lwelad buu ku kulmay saasayna nala ahayd waqaasa bnu cabaasin aljad wuxuu ka qiyaasay cala bni ibni fi lxajbi inuu xijaabayo walaalaha ibnulibni walaalaha waa xijaaba fakadalika aljaddu weeyaan buu yidhi walam yunkar calayhim laguma inkirin wailaa lashtahara haddii la inkiro caan bay noqon lahayd walam yunkar calayhim fakaana ijmaacan wailaa lashtahara haddii la inkiro soo ishtihaari mashhuur bay noqon lahayd waxaan ijmaac sukuutiya soo maa musanifkeenna maxaynu kusoo marnay xujana ma aha haddii aad tiraahda maxaan kaga jawaabaynaa waxaan leenahay ko qowluhu ijmaaca sukuutiga laysa ijmaacan walaa xujatan inamaa huwa idaa lam tatakarari alwaqaa'ic amaa maca takaruri alwaqaa'ici faxujatun faxujatun bilijmaaci bay dheheen mutafaq caleyh in ijmaca sukuutigaa xujo yahay hadduu waxaan wax mutakarir oo soo noqnoqday yahay tanna waa mutakarir halkaasaa laga baxay qiila waxaa la yidhi damuuhu ayضa qiyaaska laftiisa saxaabada way caayeen oo aathaar badaa anoo damu lqiyaasa la keenay walam yunkir axadu fakaana ijmaacan <laughs> qulnaa waxaan idhi xayثu faqada markuu waaye weeye sharطahu shuruudii saxada markuu waayey tawfiiqan bayna alcamali waاdembi saan isu waafajino mar labaad ay qadiyadaas soo noqonaysaa ixtijaajaadkooda alraabicu daliilka afraad ana danna tacliili اlxukmi waa daliil macquula xukumka inuu mucalal yahay inay danni iyo malo noqoto fi lasli uu mucalal yahay bicilatin cilo inuu ku cilaysan yahay tuujadu fi lfarci laga helay dannigaasi yuujibu wuxuu waajibinayaa danna alxukmi xukumkiina saa inuu yahay in la maleeyo fi lfarci wاlcamalu bidani waajibun hada daliil اmacquuli lakin daliil macquul xataa yaktamil waa inaan qadaaya mudraja aho dhexda ka gelinaa oo takmilo ah saad ula fahantaan ayb daniga cinda اlusuuliyiin maraatib اlidraak marka laga hadlahayo fahamka raajixa wey daniga ka raajixa maa muqaabiluhu wahmi ma hiya alcalaaqaةu bayna الdani wاlwahmi calaaqatu didin am calaaqatu naqiidin naqiidin waay naqiidaan waay ayib yuujibu dhanna alxukmi fi lfarci idan hadda loo laba naqiid baan haynaa dhanigii oo ah xukumka farciga inuu joogo naqiidkiisoo wahmi ah xukunkiinuusan meeshan ahayna wanaqiidaani labadaa naqiid oo dhanigi iyo wahmiye laa yumkinu alcamalu bihimaa in lagu wada camal falo suuragal maaha lijtimaaci naqiidayn wala tarku lahumaa in laga wada tagana suuragal maho liirtifaaci naqiidayn kilaahumaana caqlan hayr waarid weeye fama aladii baqiya waalcamalu bilmarjuuxina mamnuucu wey fatacayana alcamalu biraajixi baa tacayin noqday wahuwa dan intaba waa la xormalanaya waa waa xasriya wuxuu yihi afar suuro unbaa mumkina labadaba inaan ku camal camalfallo ijtimaacu naqiidayn ma suuragal ah labadaba inaan ka tagno irtifaacu naqiidayna suuragal ma ah. midkood inaan ku camal fallay noqotay imaa raajaxa wa imaa marjuuxa marjuuxu waa mamnuuc maxaa soo haray marka raajixa soo haray idan alcamalu bidanni waajibu bilqiyaasi waajibun istintaajka waad fahanteen baan u salaaddiiba hadda la aqimi doonaaye caaw inta kale ma ku dari karnaa mise waa cashir kale ixtaju